bilowgii adduunyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada baratankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa kula wacan dhegeystayaal waxaad soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wanaagsan dhegeysaa meel waliba joogtaan axad weyaa taarikhdu waxay ku beegan tahay saddexda sanadku waa labada kun barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiya magaalada muqdisho qodobada ad ku doontaan waxaa kamid noqon doona kulanka ugu xiisaha badan toddobaadka ayaa lawada ciyaari doonaa waxaana caawa labaiyo tobanka maqribnimo qadar soddon daqiiqa ay wada ciyaari doonaan kooxaha arsenaal iyo ma united waa labada kooxood sanadkan waxa weyaan aadka u khatarta badan oo loo saadaalinayo inay meel fiican ka gaari karayaan horyaalka brimileaga ganars waxaanu eegaynaa garoonkooda waxay ku qaabili doonaan kooxda kubadda cagta mayunited iyadoona garoonkan markii ugu dambeysay mayunited lagu garaacay oo xil ciyaareedkii hore haddaba garnaris kulankaama guulaysan doontaa sidoo kale kooxda kubadda cagta mayunited amrabat ma ciyaari doona sidoo kale ciyaaryahanka hojilan waynu falaqayn doonaa waynu eegi doonaa sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa dhegaystayaal garoonka anfield stadium waxaa ka dhici doona afarta galabnimo kulan xiiso badan oo liverpool ayaa soo dhaweyn doonta kooxda kubadda cagta astafila onai ayaa booqan doona garoonka weyn ku ciyaarta kooxda kubadda cagta liverpool anfield stadium sidoo kale waxaynu eegi doonaa kulmada kale jira baarsha ayagana waxay ciyaari doonaan caawa osasuuna ayay ciyaari doonaan iyadoona dhanka talyaanigana kulmo xiisa badan ay jiraan inter waxay soo dhoweyn doontaa kooxda kubadda cagta fiorentina halka kooxda kubadda cagta iyo ay booqan doonto garoonka imbuli ay ku ciyaarto sidoo kale waxaynu eegi doonaa wararka ku saabsan kulmadii la ciyaaray kooxda kubadda cagta jelsia weli xaalad daran ayaa haysata oo hal gool ayaa lagu garaacay iyadoona kooxda kubadda cagta sporis waxaa weeyaan aad yaa loo ammaanayo macalinkooda cusub iyagoo saddex ilaa iyo shan gool ay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta baarley sidoo kale man city iyaguna wacdaradoodii ayay wataan waa kooxda keliya xilli ciyaareedkan afar jeer horyaalka bermaliga guri gaarta newcastle iyagoona saddexdii jeer ugu dambeysay waa la garaacay breyton ayaa guul gaarsiisay ama breyton ayaa guulaysatay oo markii la eego sidoo kale waxaanu eegi doonaa joodi weliba uu acdalinaya iyadoona kooxda kubadda cagta real madrid laba gool halka kaga badisay kooxda kubadda cagta gadefe qodobadaas iyo qodobo kaleaynu eegi doonaa dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaateen barnaamijka ciyaaraha duurka yenan kale dhegeystayaal waxaad degeysanaysaan qeybaha ugu hore barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho goordhow waxaynu eegi doonaa kulanka xiisaha badan ee u dhexeeya kooxaha mancity anirada waa ganaris iyo weliba kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo my united balse aynu eegno waxa weeyaan kulmadii la ciyaaray iyadoo hogaamiyaasha kooxda kubadda cagta mancity waa hogaamiyaasha horyaalka bermeliga weyaan iyagu ama wacdaradoodii ay sii wataan iyagoo shalay shan gool ay ku badiyeen oo ayna garaaceen kooxda kubadda cagta fulham kiirin haalan saddex gool ayuu dhaliyey waxa weyaan sanadkan mar kale mancity waxay sameyn karayaan taariikh oo aysan weligooda sameyn koox horyaalka bermaliga ciyaarta doonayaan sanadkan inay ku guuleystaan markoodii afaraad waxaa weyaan sanadkan iyo kii horeeyaba sanadkan ayay wacdareynayaan ina sababta tahay afartii jeer ee ugu dambeysayba horyaalka bermaliga ay ciyaarayeen waa ay wada badinayeen haddaba markaynu eegno kulanka wuxuu ah kulan xiisi badan ee labadii kul ugu dambeysay beb guardola oo ka maqnaa iyadoo labadaasi jeerna ay badiyeen mansity mar shan gool iyo hal ay ku badiyeen kulankii horena waxa ay markaasi ay ka dhaaceen sheffield united laba gool iyo hal markaynu eegno kulanka waxaa lagu ciyaarayay garoonka ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta mancity imarat stadium mancity ayaa ku ciyaaraysay shaxdan golaha ederson ninka layihahdo waa kanjey roben dias kyle walker nathan akey halka matiyow cofsig iyo rudri ay wada ciyaarayeen qolyan alfares ciyaaryaanka lagugu magacaabo jermi dokow iyo falfodin iyo elin halan oo isaguo saddexdii dhaliyey ciyaarta markay maraysay kow iyo soddon daqiiqaba qolian oo boqorka mancity ah markii ay ku ciyaarayaan gegadooda mancity imaras stadium waxaa weyaan labaiyo jeer ugu dambeeyeyba labaiyo toban gool ay dhaliyeyba marka ninkan qolian waxaa weyaan innaba caadi ma ahan oo isagu waa ninka mar weliba geesiga ku ah garoonka mancity itixad stadium goolkii koowaad waxaa caawiyey irin haalan kadibna waxaa soo bareejeeyey ciyaaryaanka timrim la yidhaahdo oo u ciyaara kooxda cagta fulham kadib qeybta hore iyadoo dhammaan rabto waxaa weeyaan shan daqiiq lagu daray nathan akey filforden baloni oo ka helay ayuu goolkaasi u dhaliyay kooxda masity ciyaartuna laba gool iyo hal noqotayba kadib haalan konton iyo daqiiqo kadib isla haalan goolkulaad toddobaatan daqiiqo kadibna ugu dabaatii ciyaarta oo gabagaba mareyso ayuu waxa weyaan sergio gomes ciyaaryahanka daadayaar ayaa goolkaasi ka caawiyey haalan inuu xil ciyaareedkan u dhaliya hagta dhiigiisii goreeya horyaalka bermeliga eden waxa weyaan tan iyo markii kusoo biiray koox kubadda cagta aad iyo aad ayuu oo waxa weeyaan isagu waa ninka ugu goolasha badan xil ciyaareedkan horyaalka bermeliga waxa uu haystaa lix gool afar kulan ayuu ciyaaray lix gool ayuu haystaa hal goolna caawina marka ninkan waxaa loo arkaa ninka mar kale ku guuleysan doono goolalinta horyaalka brmeliga xilli ciyaareedkii hore gool ayuu dhaliyey waxaweyaan daasi waxaweyaan hadda lix gool ayuu kusii darsaday oo waxa uu sii marayaa afartan iyo laba gool oo horyaalka brmeliga ah, waana ninkii ugu horeeya taariikhda oo afartan gool horyaal brmeliga si dhaqsiya gaara marka ninkan waxaa loo arkaa haddii shan sano soo socota uu sii joogo inuu jebin doono rikoorka gooldhalinta ciyaaryahanka alan sherer oo isagu waxa uu yahay ninka ugu goolasha badan horyaalka brmliga ninkan marka waxaa leeyahay irin haalan haddii shan sano mise lix sano uu sii joogo waxaa la aaminsan yahay ama waxaa loo malaynayaaba ninkan inuu jebin doono rikoorka alan sherer marka haalan aad yaad ayuu u cadareynaya xilli ciyaareedkan iyadoona koox kubadda cagta mancity dhammaan kulmadii ay ciyaareen horyaalka bermeliga ay wada badiyeen afar jeer ama afar kulan ayay ciyaareen afartuba way badiyeen koo gool ayay dhaliyeen keliya laba gool ayaa laga dheliyey sagaal gool ayay haystaan oo goolli faransiga marka taa ku caddeynaysa in hadda mancity horyaalka bermeliga ay hogaanka ku hayso ama gacanta ku hayso laba dhibcooda iyadoona kooxda kubadda cagta mancity sanadkan waxa weyaan sanad qurux badan ay qaadanayaan marka mancity waxa weyaan weli way xoog badan tahay waana kooxda loo saadaalinaya mar inay ku guuleysan karayaan horyaalka ee brimeliga dhanka kalena haddii aynu eegnana kooxda dhibaateysan ee chelsea waxa weyaan taageerayaasha chelsea aad yaday unay jabsan yihiin waxay leeyihiin lacag dhan hal bilyan ayaa lagu qarshi laakiin sidaas ay tahana chelsea ilaa iyo hadda wax ka qaldan waa la yaabanya taageerayaha chelsea waxa weyaan way xanaaqsan yihiin waxay leeyihiin waxa weyaan ibtilada heysata jelsia wax yar ma iyadoo blues waxa weyaan durba ay la kulmayaan laba jeer oo horyaalka brmeliga in la garaaco taa ka dhigan in horyaalka brmeliga hadda kooxda ugu badan la garaacay ee tahay kooxda kubadda cagta sheffield united everton iyo chelsea saddexdaasi kooxood waxa weyaan waa kulamada ugu badan iyagu ayaa la garaacay oo chelsea afartii jeer ugu dambeysay hal jeer keliya ayay badiyeen horyaalka brmeliga xilli ciyaareedkan cusub iyagoo laba jeerna la garaacay xilli ciyaareedkan waxa weeyaan chelsea xaaladoodu ma sahlana oo xaalad wanaagsan kuma jirto kooxda kubadda cagta chelsea gooldhalin ayaa haysta ama gooldhalin la ayaa haysata marka waxaa leeyahy chelsea markaan xaaladooda iyagoo markaa suuqa kiliibsiga ku wacdareynaya laakiin sidaasi ay tahayna xaalad xunaya haysata haddaba waxa weyaan chelsea maxaa ka qaldan dad badan ayaa isweydiinaya chelsea waxyaaba ugu waaweynaa ka qaldan leeyahy waxaa leeyahay chelsea dhamaystir la ayaa haysata oo waxaad arkaysaa nicolas jackson inuusan gooldhalin karin rahim sterlin sidoo kale marka midda kale chelsea waxa weeyaan waxaad ogaataan ciyaartooyda kooxda kubadda cagta chelsea waxaa jooga ciyaartooy weerar oo badan oo inkastoo ciyaartooda qaar ay dhaawacayn laakiin waxaad arkaysaa cole balmero weerara madweke weerara mudriki weerara ciyaaryahan daayar washington weerara sidaas ay tahana kama faa'iidaysan karayo ninka la yidhaahdo brushi bujuntino markii ciyaartooyda qaar sida masiti ay goosha ama goolalinta ay la raadinayaan ciyaartooy badan haddii haalan uu dhalin waayo qoliga farisa dhalinlaaya haddii alfaris uu dhalin waayo jaaga dhalinlaaya haddii jaag uu dhalin waayo waxa weeyaan waxaad arkaysa fordin uu gool dhalinlaayo haddii fordin gool lagu waa bernardi silva haddii bernardi lagu waa rudri laakiin chelsea keliya waxay ka sugayaan ciyaartooyda gool u dhalinlaya waa laba ciyaaryahan keliya ninka raado nicholas jackson iyo gulbaar xemi sababtay tahay labadan ciyaartooy ayaa keliya weerarka inta kale waxa weyaan waa difaacyo tusaalaano kale benjil waa loo difaaca malo gusto difaaca inzo fernandos ayaa difac qad ka dhaxa moses kasedo difac qad ka dhaxa golon galagado difac qad ka dhaxa levi calwiil ilaa tiaga silva ilaa axel disas ilaa roberto eh, sanchez oo golahaya marka taa waxaad dareemaysaa ama waxaad ogaanaysaa chelsea fursadaha gooldhalintoodii waa laba ciyaariyaan keliya nicholas jackson iyo weliba raxiim isali marka haddoo kaleeto waxaa loo baahnaa in ciyaartooyda weerarka la badiyo sida ciyaaryahaanka mudweeke kale la ciyaarsiiyo mudrigii oo kale la ciyaarsiiyo washington ama wiil dayer hadda dhawaan la keenay xataa fursad la siiyo marka uganaan waxaa laga rabay chelsea in ciyaartooyda weerarka ay badiyaan labo qadhexe iyo afar weerara marka labadaasi afartaasi weerar waxaa laga yaabaa midkooda inaad marka taa waxay ku caddaynaysaa xataa murushi bujentino ciyaarta dabadeed waxauu yidhi chelsea waxaa haysata arrinta goollin la-aanta fursadehna way wanaagsan tahay laakiin mar waliba aad qalad samayso waxaweyaan taa waxay ku caddaynaysaa in lagaa badaniya marka buja uu aaminsan yahay in jelsiya arrinta haysata ay tahay gool dhalin la marka waxa weyaan waxaad ogaanaysaa jelsiya ilaa iyo marka waxa weyaan ilaa iyo bakteriya ku jiraan xaaladooda ma wanaagsanaan doonto waxa weyaan waxaad arkaysaa kasiido oo boqol milyan laga soo bixiyey ka badana oo qaladaad samaynaya ciyaaryahanada ugu wanaagsan hadda jelsi leeyahay waa iska wanaagsan yihiin waa inzo fernandes iyo jackson oo leeyahay laakiin mar waliba waxay u baahan labadan ciyaartooy ilaa iyo raximi salin waxay u baahan yiin caawiya marka maalo gusto waa iska difaac pinjilwalna waa difaac marka chelsea waxaa leeyahay waa inay bakteriya ka baxaan waa saddex afar difaacay ciyaaraan saddex laba qadhaxa iyo afar weerar ay ciyaaraan sida kooxaha waaweynkabaay sameeyaan laakiin waxa weyaan chelsea ibtilayaa haysata kule waynu arki doonaa laakiin nottingham forest waa kooxaha difaaca ugu adag weeyaan oo iyagu waxa weeyaan caadi maaha ilanga oo ka tirsanaa koxda kubadda cagta united ayaa ku wacdareeyey iyadoo ciyaaryahanka lagu magacaabo oo waneeyi goolkaasi u caawiyey marka waneeyi caadi maaha jeer ama toddobasiddeedii jeer ugu dambeeyey toddoba jeer ay gool lalinayay kankanna waa uu caawinayay marka ciyaaryahankan afrika kasoo jeeda aad iyad ayaa loo ammaanaya marka chelsia xaalad daran ayaa haysata taageera chelsea waynay jabsan laakiin kulmada soo socda nu akri doona laakiin sporis waxaa weeyaan waxaa leeyahy taageera chelsea waxaa leeyahay waa inaad wax ka barataan sporis iyo weliba tababarahooda cusub ninka lagu magacaabo anje bastogoglu bastogoglu waxa weyaan waa macalinka ku cusub kooxda kubadda cagta sports waa sida buja ugu cusub yahay horyaalka kooxda jelsia laakiin waxaa leeyahay bastogoglu tanii markii uu kasoo biiray kooxda kubadda cagta ee waxaad arkaysaa sbors inay tahay koox inabaanan caadiheen afartii jeer ugu dambeysay waxa weyaan afar kulan ayay ciyaareen saddex jeer ayay badiyeen hal kulan ayay barbadhac galeen kooiy gool ayay dhaliyeen waa kooxda masiti ayay la siman yihiin goolasha ay dhaliyeen masiti xilli ciyaareedkan waxay dhaliyeen koow gool waxaynu ognahay eh, sboris inay unuu ka tagay ninka la yidhaahdo eh, ciyaaryahanka sidaas ay tahana way wacdareynayaan marka koow gool ay dhaleen xilli ciyaareedkan masityn waxay dhaleen koow iyo gool marka taa waa ku caddaynaysa in sboris sanadkan aad aad u khatar badan tahay shan gool ayay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta barley son ayaa haatidi ku turtay waxa weeyaan romero isaguna madison waa u marka taa waa ku caddaynaysa in sanadkan sboris ay tahay koox aad u khatar badan sanadkan waxay ka mid tahay spolis kooxaha loo saadaalinaya kuguuleysiga horyaalka bermaliga sababta tahay ciyaartooyda qadka dhexe sida benzuma iyo bebasaar ayaa loo arkaa inay yihiin ciyaartooy inaba aanan caadiyan sidoo kale madison ayaa durwa ama durba u wacdaranaya kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo sporis marka labadii jeer ama shantii kun lagu dambeysay ama afartii kun lagu dambeysay ciyaaryahankan uu ciyaaray laba gool ayuu dheliyey laba gool ayuu caawiyay marka madison isaguna aad iyo aad ayaa loo ammaanaya ciyaaryaankan aadka u khatarta badan dhanka kaleetana haddiinu eegna newcastle waxa weeyaan xaalada adag ee ku jirta saddexdii jeer ugu dambeysayba waa la garaacay mar mancity mar liverpool marna brighton kulankii xaaleena ciyaaryahanka evan eh, ferogson ayaa dhaliyey haatirigiisii ugu horeeyey kooxda kubadda cagta brighton uu dhaliyo ciyaaryahankan waxaa loo arkay mid ka mida ah waryahanada u khatarta badan horyaalka bermariga evan ferogson waxaa u dhashay sagaaliyo tobankii oktoobar labada kun iyo ayaa loo arkaa ninkan mustaqbalka yahay mid kamid a ah ciyaartada ugu wanaagsan dhanka weerarka saddex gool ayuu dhaliyey oo newcastle waxayaan hatirig iyo ugu shubay iyadoo shalay son u dhaliyey hatirig sidoo kale haalan u dhaliyey hatirig sidoo kaleetana evan farogson uu dhaliyay isagana hatirig waynu arki doona caawa haddii raash uu hatirig u dhalin doono ama hojalan ama bukayo saka ama ciyaaryahaanada sida kay havertis ama ciyaaryahaanada kale ee arsenaal u ciyaara sida martin odigaad iyo weliba ciyaartooda kale sida ed inkatia waxaa aad yaad loo ammaanaya tababaraha breyton deserbi oo waxaa weyaan kooxda breyton ka dhigay mid ka mid a ah kooxaha ugu adag horyaalka brmeliga dhanka laliigaha waxaa weyaan real madrid ayaa wacdareynaysa xilli ciyaareedkan madrid waa kooxda keliya xilli ciyaareedkan horyaalka wadanka sbein afartii jeer ugu dambeysay baa guuleysanayay xilciyaareedkan real afar jeer ayay ciyaartay afar jeer ayay badiyeen sideed gool ayaa laga dheliyay waa sideed gool ayay dhaliyeen laba jeer ama laba laga dhiltaa oo ka dhigan xilli ciyaareedkan kooxda difaaca ugu fiican in iyagu ay ka mid yihiin sidoo kale atletico madrid ayaa kamid a ah keliya hal gool laga dheliyey haddaba kooxda real madrid waxaa aad iyo aad u ammaanayaan ciyaaryahaanka daadayar ee judi bellingham judi waa ciyaaryahaanka loo arko bedelka karim zama iyo ronaldo ninkan waxa weeyaan dhammaan kulamadii ugu dambeysayba goolal ayuu dhalinayay sidoo kaleeto goolashiisii ayaa lagu badinaya tusaalahaan oo kale labadii jeer ugu dambeysay kooxda kubadda cagta real madrid ay ciyaarayeen ama kulmadii afartii jeer ugu dambeysay bacda kulankii xalay gatefa xilli dambe ayuu goolka ugu shubay laba iyo hal goolkaasi way ku badiyeen kooxda kubadda cagta real madrid sidoo kale siltafigo kulankii hal gool waxba lagaga badinayay kooxda kubadda cagta siltafigo kulankaasi gool isaga ayaa dhaliyay kulankii almeria waxa weyaan laba gool ayuu dhaliyay hal goolna waa u caawiyey kulankii kaleetana atletic bilbao Eh, hal gool ayuu dhaliyey marka taa ka dhigan in ciyaaryahankan eh, judi billingham uu jebiyey rikoorkii christian ronaldo hadda kahor uu ka dhigay horyaalka wadanka sbain kaasi oo afartii kun lagu dambeysaba uu ciyaarayay uu goolal u dhalinaya ama u marka judi isagu aad iyo aad ayuu u wacdarinaya dhanka talyaanigana naaboli ayaa la garaacay lazio ayaa garaacday iyadoo naaboli sanadkan isku deetaha doonayaan inay difaacdaan laakiin kooxda lazio iyo weliba macalinka kooxda cagta lazio ninka burushii zaari ayaa garaacay kooxda kubadda cagta naaboli marka atlanta iyaguna saddex ayay kaga badiyeen munza halka horyaalka bundesligahana iyaguna labo iyo hal ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta eh, bayer eh, mulig ayaa labiyo hal ku kooxda kubadda cagta burushiya bujankaladbaq oo kulmadii la ciyaari weyaan markaan waxaanu doonaa kulanka ugu xisaabadale jira caawa ama kulamada jira arsenal iyo weliba kooxda kubadda cagta ma united yahay kulanka aynu eegeyna ee barnaamijkan oo ka qayb qaadan karayaan oo si toosa ah barnaamijkan isla falaqeyn doonaa eh, man united iyo arsenal saaxiibada ka qayb qaadanaya waxay soo wici karayaan leelanka idaacadda kulmiye siddeetan lix soo wici karayaan barnaamijka ka qayb qaadan doonaan kulankan wuxuu noqon doonaa kulan xiise badan waxa weeyaan kulanka arsenal gogodoodii imaaraad stadium waxay kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta man united kulanka waxaa kasoo muuqan doona ciyaaryahanka hojiland oo waxa weeyaan kulanka diyaar ayuu yahay sidoo kaleetana kulankan waxaa ciyaari doona leeyahay sida wararku ay sheegayaan ciyaaryahaanka ee eh, regulan la yiraahdo oo booskaasi buuxin doona booski show sidoo kaleeto inkastoo leeyahay ambarbaad ma ciyaari doona laakiin waxaa leeyahy waa iska macquul in kulankaasi uu ciyaaro maadaama ciyaartooyda kale ka dhaawacan sida mont saaxibadaynu eegayna barnaamijka qaadanaya ee eh, saadaalinaya kulanka balageyso dhow aad farsamada gudahaan saaxiibada knn saxiifada iga dambeyn doona barnaamij kusoo wajahan maalin wanaagsan injineer barqa wanaagsan aada iyo aad barqa wanaagsan walaashay soo dhawo magaca idiinka waa macadsan tahay inta kadib magaceyga waanabdirashiido aada iyo aad bal ka waran kulamada xisaab badan ee jira arsenal iyo ma united ilaa aston villa iyo liverpool inaada mahadsan tahay rashko maadaama taageeradiisaan ahay kooxdeeda kubadda cagta liverpool toban saac anfil ee ku ciyaari doonto aston villa kule aartan lamahan koox hildhayaalsan kara balse guul la rajeynaya inkastoo kabtankan ferguson batan oo naga macan oo naga maqan yahay kolay kulanka weyne ganarisi kooxda kubadda cagta ee manchester united kulankaas ani ahaan waxaa rajeynaya brighton oo ku dhamaado sababtoo ah labada kooxood midna gool omaro oo ma fahamte aad marka waxaa maadaama u dheelayo garoonka fala imaaraat stadium kule hal iyo hal inoo ku dhamaada rajeynaya oo kooxda kubadda cagta chelsea laga yaaban yahay chelsea waxaa busog kaliistii ay ka sameysay dhihi awbadan suuqa ay qaadatay lacag badan suuqa ay gelisay basaan aragno mustaqsia lagu lacag beelay in xala isaga goolka oo dhiibtay kulay taageraashiis baladaanka waxasoo ku faraxsanaya sababtee muuse kaseedhaanakoo masjiida inkastoo rashkoo dadka qaar baraha bulshada ay leeyihiin muuse kaseedha caqwada liverpool xisbooligiisna madoosayo kulay waa u fadhinaa chelsea soo laabashadii maadaama chelsea ay tahay kooxeen sanadkii horena yaabay sanad afarta dambeysa ciyaarta kulan bas haddana ay ka bilisay koox eh, si fiican aan kubadda cagta looga garanaynin laba toddobadood oo koleyto saasa nasiib waxaan aa rajeynaya ilingham laga yaabayahay eh, real hambaliyaa leeyahay naadiyeyga baarishana gool lama rajeynaya guud ahaan saaxiibadii ka dambeeya jaanin siinaya koley kulankaas weynaha oo baraajaha oo rajeynaya inuu ku dhammaan doono waayahay waa kaga mahad celinaya walaasha sida qoruxda badan barnaamijka kaga qayb qaatay saxaabada kale inu eegana barnamijka qayb qaadanaya soo dhawo waalaikum salaam waraxmatullah barkatu so dhow waa lagu maqlaa soo dhow soo dhowow waa lagu maqlaa haa soo dhowow bal ka waran kulanka xisaab badan ee arsenal iyo united caawa adnaan cabdulahi axmed oo jooga deegaanka daarusalaam haye soo dhow waaya waaya waayahay dhegeystaasi waa ka saxibada kalenu eegana barnamijka qayb qaadanaya waayahay dhegeysan ayaa soo qabanaya so dhow dhegeysta wacalaykum salaam waraxmatullah barka so dhow aad iyo aad aad aad y saaxib barnamijka waa la socota bal ka waran ciyaaraha xiisaha badan ganars waxay soo dhaweyn doontaa ma united bal kulanka hal iyo labo waayahay waa kaga mahadcelinaya saxaabada kale aynu eegana barnaamijka qaadanaya eh, haddii aynu eegno kulanka waxuu noqon doonaa kulan xiise badan ganars waxa weeyaan eh, kulmadii ugu dambeysay ma united way kala qaadanayeen dhibcaha laakiin waynu arki doonaa caawa haddii ay badin doonaan ganars aada iyo aad soo dhow ay barnamij waa la soo dhow ay soo dhow yahay dhegeystahaasiis ma maqlno saxbada kale aynu eegana barnamijka qayb qaadanaya saaxiibadu waxa weya kulanka wuxuu noqon doona kulan xiso badan mar weliba arsenal ima united waa kulan inabaanan caadi ahan waya so dhow aad iyo aad saaxib soo dhowo bal ka waran kulanka xisaab badan ganalis iyo ma united rumaantii horta anigu waxaa taageera weyn ee liverpool kulanka weyn ee manchester iyo arsenal waxaa kasoo horeeyo kulanka galabta ah la ciyaari doono tobanka galabnimo kooxda aston villa kooxda waxau rajeynaya guul fiican inay gaarto haddii a usoo laabto kulanka xiisaha badan u dhexeeya arsenal iyo manchester united sankii hore waa ogeen labada kooxda ay kala qaateen dhibcaha arsenal aada isku soo adkeysay runtii manchester ma ka laakiin aniga saadaasheeda waxaa sileeya galabta arsenal laba iyo godi doonto aad eh, iyo aad iyo aad ganars waxaa weeyaan waa iyaga eh, usaadaalinaysaa waayahay saxaabada kale aynu eegna barnamijka qeyb qaadanaya weli waxaad dhegeysanaysaan barnamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho aad iyo aad bal saaxiibkan ayaa soo qabanaya so dhow halo waalaikum salaam waa ku maqalnaa so dhow magacayda yanka aad iyo aad najmi barnamijka wala socotaa kulmada xaldadan dhiirigelisoo laga beri aadaan u faraxsanayo garabta caawana asagan guul baa orgeenaya taageerada manjirka xaalay caawada ka badanaa guuldarweynaan iska ceebtaalay aada iyo aad aada iyo aad marka waxa weeyaan ganaris waxaa u saadaalinaysa inay badiso inba saddex ibraa u badeelaa aada iy aad waaya waaya kaga mahad celinayaa halaasha sida quruxdan barnamijka ka qayb qaatay saaxiibka ugu dambeeyaan siinaya barnamijka qaadanayaa iyadoona saaxiibadu waxa weyaan kulanka noqon doona kulan xiso badan marka ganars iyo man united kulanka kulan xiso badan weeyaan hojilan kulanka lagu soo bilaabi karaya rush sidoo kaleet waxa weyaan kulanka diyaar ay yahay iyadoona garoonka liverpool eh, ku ciyaari doonto caawa ama garoonkoodaba anfield stadium uu noqon doono kulan xiso badan galabka waxa weeyaan afarta galabnimo toban saaca xiliga galabka ayuu kulankaa soo geli doonaa saaxiibka ugu dambeeya soo qabanaya barnaamij sheekh badanaya soo dhow haye codkaaga soo qaad magaca haye bal ka waran kulmada jira oo xiisaha badan waayahay dhegeystahaasi waynu ismaqli weynay eh, marka kulanka wuxuu noqon doonaa kulan xiiso badan caawan baalsha ciyaari doonto iyadoona kooxda cagta barcelona ay ogtahay in real madrid ay badisay iyadoona kooxda cagta barcelona waxa weyaan kulankaa noqon doona kulan xiiso badan waxa weyaan waxay la ciyaari doontaa eh, caawa kow iyo tobanka ama tobanka habeennimo barcelona iyo osasuna ayaa wada ciyaari doona sidoo kale atletico de madrid sevil ayaa wada ciyaari doona inter milan iyo vio ayaa wada ciyaari doona halka cajuusta ama yuventusna ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta emboli sidoo kaleeto haddii aynu eegno ronaldo xalay waxa weyaan guul ayuu gaarsiiyey kooxda kubadda cagta alnasar iyadoona kooxda kubadda cagta alnasar shan gool ay hal ay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta al hazem waxa weeyaan shanta goolba Eh, mid kamida ah waxaa dhaliyay ciyaaryahaanka eh, lagu magacaabo jareeb sidoo kaleeto waxaa kamid a ah ciyaartooda goolka dhaliyay otavio ronaldo iyo cdumani marka waxa waxaweyaan kulmadii ugu dambeysayba kooxda kubada cagta alnasr labada kun ugu dambeysayba shan gool ay ku badinayeen waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markaan waxaynu eegeynaa falaqeynta ku saabsan kulanka xiisaha badan cabdulaahi bootaan ayaa eh, ila jooga bal cabdulaahi soo dhowow waxaynu eegeynaa kulanka xiisaha badan ee garoonka emarat stadium ku dhex mari doona koxama united iyo weliba ganars ganars waxay soo dhoweyn doontaa kooxda kubadda cagtima united united waxaynu ognahay sanadkan suuqoodiin uu shidnaa golaha unaana ay soo qaateen inkastoo maantu dhaawacu yahay ay soo qaateen rigulaana ay soo qaateen hojilan kulankan waa lagu soo bilaabi doonaa halka kooxda kubadda cagta ganars waxaa weyaan iyagu diglan rice uu yahay saxiixa ugu weyn ama saxiixa ugu muhiimsan xilli ciyaareedkan ay soo qaateen inkastoo taageerayaasha qaar ay dhaleecaynayaan ciyaaryahanka kay havertz laakiin kay havertz waynu arki doonaa kulmada waaweynka ninkan aad iyo aad ayuu garanaya waxaana ku xasuusanaa kulanka weyn ee hadda ka hor dhex kooxaha chelsea iyo masiti kulankii finaalka ahaa gool dhaliyay inta badan ninka kulmaba waaweynka uu yaqaana hadda kahor liverpool gool oo ku dhaliyey markaynu eegno marka inta badan waynu arki doonaa caawa wax uu samayn doono laakiin adig ahaantaada su dhowow ma united waxaa weyaan sanadkan iyo arsenal labadu waxaa loo arkaa inay ka yihiin kuwa horyaalka u tartamaya balse dhow waariwaa cabdirashiidow aada u mahadsan tahay eh, markaa u gudagolno falqaynta kulanka weyn ee u dhexeeya naadiga manchester united iyo arsenal ee ka dhici doona gegada emirates stadium eh, kulankaas horta eh, si guud indhaha loogu hayaa cidda markaas ku guuleysan karta sagaashanka daqiiqo inay guusha ku hanato markaan fiirino marka naadiyaasha tusaale haddii aan ku hormarno manchester united oo sidaad sheegtayba Eh, xagaagan lasoo qalabeeyey iyadoo ciyaaryahaano cusub lagu soo daray kagada maaratay eh, old traford eh, iyo naadiga manchester united-ba haddana xidigaha tusaale ay keentay manchester united sida muuse mounti walow laleeyahay wuu maqnaanayaa haddana taageerayaasha manchester united waxa ay u muujinayaan markaasi in uusan ahayn eh, sidii la rabay ama booskii la raba uusan kasoo baxaynin onana waxaa laleeyahy isagu aad u fiican yahay eh, inkastoo qaladaadkiisa laleeyahay waxa ay ka imaanayaan markaasi daafaca dhankiisa manchester united dhan walbaba eh, haddii galabta ay hojland kusoo bilowdo waxa ay u muuqataa mid arsenal markaasi iska celin karta dhanka arsenal haddii aan fiirino arsenal oo aan ognahay in kulankii hore ay ku dul kufteen adiga fulham eh, maadaama hadda loogu imaanayo garoonkeeda imarat stadium waxaa iila muuqata arsenal in markaasi ay ka caraysan tahay barbarihi ay la soo gashay fulham ayna suuragal tahay markaan galabta inay adkaan karto aniga ahaan marka eh, labada naadi marka la fiiriyo eh, horta manchester united mar walba marka la fiiriyo oo arsenal markay la ciyaarayso eh, sida hadda ay tahay ka adkaataa oo labada naadi xifaaltan aad u ka dhexeeya oo mar walba waxay ciyaaraan eh, kubad aad u adag oo dhiiga ah eh, siba manchester united oo ka dhimata in markaas arsenal ay ka adkaato laakiin marka loo fiiriyo xagaayadii lasoo dhaafay iyo xagaagan isbedel weyna ka muuqda labada naadiba waxayna u muuqataa galabtay in mar kale fooda ay istari doonaan iyagoo mid walba tijaabinaya awoodiisa laftiisa midda kale cabdirashiid waxaa laleeyahay halkan waxaa lagu ogaan karaa naadiga arsenaal oo sanadka hore aan ognahay inay kaalin labaad ku dhammaysatay iyadoo xilli xun ku dhiiqatay inay ku guuleysato horyaalka bal sanadkan inay tartami karto in kale waxaa lagu ogaanayaa sida ay uga soo gudubto eh, kooxaha bigsiiska ah ama lixda kooxood ee ugu waaweyn sida ay markaas ula dirirto iyadoon ognahay eh, in sanadkan aysan jirinin koox yar oo dhammaan naadiyaasha marka loo fiiriyo eh, newcastle fulham notterham forest iyo dhammaan naadiyaasha kale oo lagu tiriyo yarka inay yihiin kuwa aad iyo aad u adag islamarkaana mar walba laga filan karo in ay markaas naadiyaasha kale taaka u dhigaan eh, haddii aanu eegno cabdulaahi labadan kooxoodba waa laba kooxood taariikh isku leh waxa weeyaan eh, waxa ay yihiin laba kooxood markaa guulihii ugu badnaa kala gaadhay markaynu eegno kooxda kubadda cagta ma united sagaashan iyo sagaal jeer ayay garaacday oo waxay doonayaan kulankoodii boqolaad inay garaacaan kooxda kubadda cagta arsenal dhammaan kulmadii ay iska hor yimaadeen halka siddeetan ka mid ay guulaysatay kooxda kubadda cagta ganars waxaanu ognahay kooxda kubadda cagta ganars xil ciyaareedkii hore iyo labadii xil ciyaareed ugu dambeeyey inay kala qaadanayeen oo dhibcaha ay kala qaadanayeen ma united waxa weeyaan labada sano ugu dambeysay arsenal oo iska celinaysay sidoo kale arsenal oo iska celinaysay kooxda kubadda cagta ma united waxaanu arkaynaa ma united oo aad iyo aad u khatar badan sidoo kale waxaanu arkaynaa ganars oo khatar badan oo iyadanba waxa weeyaan toofoorka iyo horyaalka ku dagaalamaya siiba arsenal arsenal sanadkii hore xil ciyaareed qurux badan ayuu ahaa kaalintii labaad ayay galeen shan dhibcood ayaa horyaalka bermelig lagu qaaday imaarad stadium waxay ku ahaayeen kuwo markaasi inaba caadi ahayn oo garoonka imarat stadium iyo michael ateta sanadkii hore waxa weyaan dhibcihii ugu badnaa ayay ka heleen eh, kulamada hoomka ah halkama united sanadkii hore dhibcihii ugu yaraa ku heleen eh, banaanka ama aweyga arsenal sanadkan waxa weyaan kulankii ugu dambeeyeyba ee garoonkooda ku ciyaarayeen fulham ay ku qaabilayeen barbadhac labaylabay la galeen sanadkan balla hoomka arsenal siduu noqon doonaa waxa weyaan hadda arsenal keliya waxaa ka maqan ninka lahado timber iyo ciyaaryahanka lahado maxamed liin inta kaleeto ciyaartoodoodii waaweyneed bay u joogaan sida ciyaaryahanka gabriel jesus waxa weyaan inkastoo dhaawaca loo yahay laakiin waxaa leeyahay isaguna kulankaa fid weeyaan ama uu ciyaari doonaa waa mahadsantaa cabdirashiidow eh, markaan usoo laabano arsenaal eh, haddii aan ku hormar arsenaal dhankeeda eh, shaxda macalin michael arteta walow uu yahay horta nin brimier league waayo badan soo joogay shaxdana fahansan haddana in uu ciyaarsiiyo tomas barti inuu mar walba geeyo booska dambe iyadoo qadka dhexe aan ognahay inay culayso ka jiri karaan oo aan lagu dayi karin keliya diglan rice ninkan codigaadna uu yahay inta badan horay jira Eh, haddii eh, baarti uu kusoo celiyo dhexda eh, waxaa laisleeyahay arsenaal galabtay waxay noqon kartaa horu socod sidoo kale macalinka inta badan taageerayaasha arsenaal waxay aad u dhaliilaan kai evertis havertisna kulamada waaweyn sidaa sheegtay waa nin bandhigiisu uu fiican yahay walow marka natiijo la rabo hebel kulamada kale u fiican yahay aysan shaqaynaynin halkaas laga rabo qofku inuu sameeyo waxqabad natiijana uu wax ku olano markaas uu naadiga usoo hooyo haddana si walba aani ahaan waxaan isleeyahay galabta arsenaal ayaa kulankaasi ku guulaysan karta manchester ma liidato markaan leeyahay arsenaal guulaysan karta ilama aha in manchester ay isdhigan doonto oo waxaan ognahay in xagaagii lasoo dhaafay iyo kii ka horreeyaba in eh, la kala qaadanaya dhibcaha oo markii oltravod la tegay iyo markii imaaraatse la yimidba in homi awey loo kala qaatay oo aysan jirin naadi eh, markaasi laba kulan oo xiriira ah si toosa ah looga badiyey eh, halkaas waxaa ka muuqata isu dhalitirka awoodda labada kooxood ay leeyihiin wayna muuqataa markaasi awoodda manchester lama qarin karo laakiin maadaama arsenal ay tahay naadi tartamaysa oo sanadkii hore kuwankooda inay horyaalka qaato kulanka lasoo dhaafayana barbara gashay canaan badan mikel arteta uu canaanan doono wiilasha uu leyliyo eh, darteeda waxaan isleehay galabta waxaa adkaan karta adiga arsenaal cabdulaahi eh, haddiinu eegno labada kooxoodba waa laba kooxood aad u khatar badan oo dagaalamaya adig ahaantaada markaad istiraado alelehe ma united xaggee ka jilcan tahay oo arsenal fursad ay u tahay halka sidoo kale ganars halkee ay ka jilcan tahay oo leeyahay maanta waxaweya meeshaas ayaa laga mari karaya ama qaabta difaaca qaybta dhexe ama weerarka halkama unitedna waxaweya rogilan u ciyaari doona waryaankooda cusub qadkooda dhexe waa sidee difaacooda waa sidee golhay unaana waa taqaanta waxaweya xaaladiis marka qaar waxawey qaybaha dhexe ama qaybta dhexe inuu ciyaariyo jeceliya marka adiga ahaantaada sidaas leedaha labada kooxood bay ka liitaan eh, maasanta cabdirashiidow eh, haddii ku hormaro manchester united waxaan isleeyahay eh, halka meel manchester united dhaawici karta waxay tahay daafacooda oo markaas kulamadaan oo kale marka la ciyaara isbiirad xoog la ciyaara oo laga yaabo inay markaas qalqaalo ka timid weerarka arsenaal inay ku qaataan eh, calaamadaha markaas ciyaarta isaga saaro eh, sidoo kalena eh, daafaceeda oo aan isleeyahay wuu jilcan yahayne waa suuragal markaas in kubadaha saaka iyo martinelli iyo odigaad ay markaas la dhex socdaan in halkaas ka dhex bixin karaan marka eh, hadiiba uu isleeyahay meelay ka jilcsanaan kartaa naadiga manchester united waxaan isleeyahay waxay ka jilcsanaan kartaa eh, afka hore ee aan iraado difaaca dambe arsenal haddii aan u imaado iyadana arsenal eh, marka la fiiriyo iyadana difaac fiican meesha kuma hayso sidoo kale arsenal wax keliya oo dili kara waxay tahay martinel inkasta yahay ciyaaryahan aad u fiican haddana kulamada waaweyn inta badan waa nin hoos fiiriya kubadiisu aysan lahayn fishin fiican ciyaaryahan kale markuu weerar ciyaarhayo waxaa fiican inuu la socdo garbihiisa iyo markaas cidda duulaanka kula jirta inuu ogaado maadaama ciyaaryahan hoos fiiriyo uu yahay inta badan kulankan haddii e, trasad lagu soo bilaabo garabka arsenalna markaasi daaficeeda e, xoogaa adkayso oo sida haatan uu yahay wax laga bedelo waa suuragal laakiin arsenal iyadana daafac meesha kuma hayso oo labada naadiba waxaan u aneynaa e, laga adkaan karo inuu naadi walba ka jilicsan yahay daafac gadaal waaya cabdulaahi waa mahadsan tahay sidaa quruxda barnaamijka barnaamijkaada igala qayb qaatay guud ahaana dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiyeintana ayaa kusoo gabagabeynaya barnamijka barnaamijkiisa xiga nola